alxamdu lilah salaatu asalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam uh, waxaynu ku jiray kitaabu ljanaais wacan abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaal nafsu lmu'mini mucallaqat bidayni xataa yuqda canhu rawaahu axmedu watirmidiyu waxasanahu wacan abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qala rasul wuxu uhi nafsu lmu'mini qofka muuminkaa naftiisu mucallaqatun waxay u soo laalaadaa oo jannadii looga xanibaya bi deynihi deynkiisii lagu lahaa xataa yuqdaa canhu ilaa laga bixinayo deynkaa isaga ah rawaahu axmed wa waxasana deynka waxaa la dhahdo aad iyo aada buu culisihi waayo waa xaq bani aadan marka qofkuu dhintana xaqa ilaahay subxaana watacaala in qofka laga dhaafo haddaanu dee gaalnimo ku dhimanin xaqaa ilaahay subxaana watacaala musaamaxa ayuu ku salaysay iyo cafi laakin dee xaqii makhluuqu waa inu qofkii dhaafo amba loo gudode markaa daynka oo marka horeba shareecadu ay ogoshahay dee qofkii inuu qaato haddana inta daynkii laga bixinaayo xataa yuqda canhu ay xataa yu-addaa canhu ilaa laga bixinayo deynkaas naftiisaas way soo laalaadaa maxay kasoo xidhantahay soo laalaadaa ciraaqi raximah اllah oo culimadii muxadisiinta ka mid a ah wuxuu yihi ina amraha mawquufun laa xukma laha binajaati walaa halaakin xataa yundar hal yuqda ma calayhi min addayn am laa isagu tafsiirkaasu saaray wuxuu yihi amruhaa mawquuf arrinkeedu waa meel dhuxuu taagan yahay oo badbaado iyo halaag midnaba loo loo qori maayo inuu naar galo iyo inuu janno galo inuu cadaabulqafri ka badbaadiyo ee horta waa la eegaya arrinkiisa meel baa laga soo laalaadinaya mucalaq shay mucalaq midkan waa shaygaa dee soo laalaada ee aan dhinacba raacsanayn ilaa daynka laga bixiyo marka daynkii laga bixiyo ayaa xaggii uu raacay raacayo gaar ahaan dee qofkan muuminkii markuu yahay qof wanaagsan jannadii waxaa ka xanibaya deynkaasi waa sababta markaa uu rasuulku ilaahay deynka uga magan geli jiray allahuma ini acuudbika min alma'hami walmaqrab markaasi saxaabadii rasul in badan baa deynka ilaahay ka magan gashaa suu dabeetana sii ee dhibaatada uu leeyahay marka maxaa laga qaadanaya xadiiska waxaa laga qaadanayaa qofku inuu deynka lagu leeyay marka hore tawthiiq ku sameeyo tawthiiq macnaheedu waa maxay inuu caddeeyo oo meel ugu qoray ila nafta lamaad ballamin waa halkii soomaalida ah adigoon isogeyn bay iska bixi karta inuu meel ugu sii qornaado deynkaas iyo kaa iyo kaasaa laygu leeyay dad uu garhaan qaraabadiisa usii sheegay waxaa kaloo laga qaadanayaa in markaaba la baaro bal hadday qofka cididayn ku lahayd waayo waxaynu ognahay waxa koobaade laga bixinaya tarikadii maxay tahay waa deynkii iyo wasiyadii intaan dhaxalkaba la qaybsan min bacdi wasiyati yuusaa biha aw dayn intaa kadib haddii xitaa waxaasi maalka ay wada qaadanayaan deynkaasi dee dadkaa wax dhexlaya waxba ma horta deynkaa la horreysiinaya xadiiskii kale rasuulka alay slat slam ninkii deynka lagu lahaa laba dinaar baa lagu lahaa ku tukada buuri ilaa u abu qataada damaanad qaada ui rasul anaa ku tukanaya eh, anaa anaa damaanad qaadaya ku tuko waxaaba laga yaaba daynku dee du dayn weynun baynu sawiranaynaaye koob shaaha oo meel lagaaga leeyahayba ayuu dee noqon karaa soo maa ila mid yar mid weyn buu noqon karaa waliba kuwaa yaryar inaan cidibo ogaan baa laga yaaba waxaa kaloo kolay suno wanaagsan qofkii dhintay ciddii wax ku lahayd oo kale xitaa haddaanay ogeyn markaa inu iska dadkii aanay ogeyn amba cid baanu ogeyn inu cafiyo kale si aanu qofkaa muuminka halkaa ugu kadadnan qofkii muuminkaa ah, rasulku ala sala slam muxuu tilmaamay qofkii shahiidkaa ah, baan ujeedaa markay dhibicda koobaad dhulka kaga dhacday dhiigga ayaa dembigiisa dhan laga dhaafaya ilaa mooyaane a daynka mooyaane haddawaa shahiid shahiiday haddaba qofkii deynkii haddii cidi ka bixiso dabeetana markaa mucalaqnimadii uu ka baxaya oo halkii ilaahay ugu talagalay baa la geynaya qof baa bal waxaad ka warantaa qof baa dayn buu qaatay shareecadu way u ogoshay daynka dee diintu kamay xaaraam yeelin duruuf baana ku kaliftay niyaddiisa waxaa ku jirta inuu deynkaa bixiyo sidii buu ku geeriyooday isagoo aan daynkiina bixin oona una suurto gelin lakin niyaddiisa inu bixiyaabeen cid daynkiisa ogaatayna ma jirto saasuu yahay marka weligiiba qofkaa muuminka ee wanaagsan ee weliba khayrka ku sifaysna ma sidaasuu xanibnaanaya inta markuu xanibmo allaha khaaliqa ah wa watacaala ayaa ka gudayay daynkaas oo ciddii lahayd xaq kala siin doona xadiis maana laga fahmaya man akhada amwaal naasi yuriidu ada'aha ada allahu canhu waman akhadahaa yuriidu itlaafahaa atlafahu اllah inkastoo xadiisku dee adduunyadanba uu ka warramayo qofka ujeedadiisu ay tahay deynka markuu qaadanayo deynkaa wax ku qabsoo dabeetana xoolaha aad qaaratay iska celi ilaahay baa ka bixin doona qofka niyadiisa wanagsan u leeyahy qofka laakiin dad baa dadka xoolahooda iyagoo doonaya inay baabi'iyaan dee deynka u meereysanayo deynka kaga qaadanaya kaa ilaahay u barakeyn maya atlafahu اllah markaa daynka yaa la sahashan taasuma laga qaadanaya ad marki daynku aad iyo aad buu arrinkiisuu culus yahay wacan ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya salى allahu alay waslm qala wuxu uhi filadii kii saqada ka dhacay can raaxilatihi hashiisii famaata dhintay iqsiluuhu maydha bimaa-in biyo ku maydha wasidrin iyo gob amba qasil wakafinuuhu ku kafna fii thawbeyni laba maro ku kafna mutafan caleyh xadiiskan inta wuu ka dheeraaya isagoo nabigu alayh الsalatu salaam baynama kana nabiyu sala اlه alay slm bicarafaat isagoo carafo taagan ayaa mid mid ka mida saxaabadiisii oo hashiisii saaran ayaa ka dhacay fa awqasathu qoortay ka jabisay oo famaat si deg dega buu u dhintay markiiba dabeed rasulku wuxu uhi alayh الsalatu slam iqsiluuhu bimaءin wasidrin walaa tuayibuuhu walaa tamasuuhu bidiibin walaa tukhamiruu ra'sa biyo ku meedha iyo gubkaa laba marana ku kafnaa riwaayaadka qaarkood fii thawbayhi halkaa fii thawbayni fii thawbayhi labadiisii mare uu sito un labadii goa uu sitay marka horeba ilan muxrim buu ahaaya un ku kafna udgoonna ka ilaaliya diibka madaxana ha u qarinin xadiiskaa kole isagoo dhamaystiran waxayn ku arkay xajka markaynu gaadha insha marka maxay tahay sababtu dee qofkii xaajiga ahaa ee ninka ahaa madaxa inu qariyo xaaraan bay ka ahayd soo maha udgoon inu ismaryaana xaaladda carafala jooga iyo markaa dee bay ka ahayd marka fa inahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiyan buu nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam maalinta qiyama maxaa soo saaraya isagoo talbiyadeysanaya qofkaas lakiin xadiiska sheeku muxuu soo qaatay in la maydhayo maydhitaankii uu leeyahay wa kafinuhu fi thoobeyn waana lagu tukanaya sidrigu waa geedkan gobka aynu naqaanay qasilku waa geed faa'iido badan udgoon badan udgoon iyo waxaa ma lahaa inkastoo urtiisu ay wanaagsan tahay haddana aanu dee udgoon xooga ma laha oo tiiba isla markaana halkii saabuuntuu geli karaya halkii saabuunta ayuu gelayaayoo faa'iidooyinna uu leeyahay xagga caafimaadka lafsigeeda qaala ana nabiya salى اlahu alay slm qal wuxu uhi fi ladii kii saqada ka dhacay can raacilati hashiisi famaata dhintay iqsiluuhu maydha bimaa'in wasidrin wakafinuuhu fii thawbeyn laba mara ku kafna amba fii thawbeyn labadiisaa maroodon wacan caisha radi allahu canha qaalat waxay tihi lama araaduu markay dooneen gasla الnabiy salى اllahu alayh waslm nabiga inay maydhaan qaaluu waay waxay yidhahdeen asxaabtii iyagoo isla hadlaaya wallaahi allaanu ku dhaaranee ما nadri garan mayno nujaridu ay an nujaridu miyaanu qaawinaa oo dharkaanu ka saarnaa rasuula allahi sala allah alay sl rasuulka alleh kamaa nujaridu sidaan dharka uga saarno mowtaana kuwa iyaga dhintay am laa mise waa maya alxadiid nuqda nuqdadaas maxay tilmaamaysa calaamatu xadfin baa la haha waa calaamad inay wax ka goaayiin meesha tilmaamaysa marka alxadiis ay akmil alxadiis sii dhamaystir rawaahu axmedu wa abu daawud nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii uu geeriyooday saxaabadii markii ay dooneenna meedhaan horta ehelkiisii baa meedhayey cabaas bin cabdilmudalib cali bin abi aalib iyo saxaabo kale oo aan markaa qaarkood ay aanay qaraabadiisi ahayn laakiin habadeen marka waxaa macruuf ah qofka dhintay inay qaawin jireen sida macnaa dharka intay ka saaraan dee mara kaleba dusha ha kaga asturaan markay maydhayaani laakiin dharkii isagoo xidhanaan lagu maydhi jira markaad su-aasha isweydiinayaan ba halkaa markaa ka soo baxday oo ay leeyihiin ma sidanu samayn jirnay mowtana mise waanu ka daynaa aakhirkii waxaa xadiiska ku jirtay iyagoo sidaa markay u wada hadleen ayuunbaa ilaahay hurdo kusoo tuuray oo mid waliba markaa isagoo dee saa u ciiraya oo diqnigiisu ama garhkiisu hoos soo dhacaya bisa dabeetana cid unbaa u dhawaaqday iyagoo saas guriga agtiisa uga dhawaaqday rasuulka alayه salatu slam dharka ha ka bixinine ku maydha dharkiisa fadel dharkiisa ku maydha dabeetana waaba lagu de malag baa de ayuu ahaa cid way eegeeno way waayeen markaa dee malag xagga ilaahay laga soo diray u ahaa dabeedna markaa saasay dharkii ugu maydheen markaa maxaa la sabay karaa way banaan qofka dharkiisii isagoo iska xidhan in lagu maydho marka in la qaawiyaana waa arrin banaan laakiin qaawintaasi waa maxay waa inuu qofka maydhayaa qof qofka aanu sheeg sheegin wixii uu ku arko aadaabtay ka tahay iyo waajibaadka amena oo de waxaa dhici karta qofki inuu ceebo ku arkay waxaa dhici kartaba inuu qofkaa suul ul khaatima ku arkay ya calaamad xumeen ka soo baxday oo aanu dee ehelkiisii dadkiisi oo inaanu ka argagixin waa inuu qariyo marka laakiin kolleyba waa in markaan lagu leeyahy qaawinta laguma jeedo de in halkaa inta la qaawiyo saasu loo mermaarhaye kolba waa in cawradiisana loo asturo marada kolba dhinac laga saaro oo sida loo maydhayana waxa weeye in sida axaadiisna aynu ku arki doono weysadii iyo kale sidii loo weysiin jiray marka istiibshada marka hore loogu bilaabo dabeetna loo weyseeyo xubnihii midigyada saas loo maydhay lama araadu markay dooneen asla nabiyi salى اllahu alayhi waslm nabigu maydhidiisa markay dooneen qaali waxay wallahi allaan ku dhaaranay ma nadri garan mayno an nujarid nujarid rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ma dharkaanu ka bixinaa kamaa nujaridu mowtana saan uga bixino kuwa ayaga dhintay am la mise maya wa can umi cadiya radi allahu canha qaalat waxay tihi dakala calayna waxaa noo soo galay annabiyu salى اllahu alay slm nabiga wanaxnu anagoo nuqasilu maydhana ibnatow inantiisii faqaala wuxuu yihi waa ibnatu nabiyi faqaala wuxuu yihi iqsilnahaa maydha halaaan saddex maydha aw khamsan ama shan maydha aw akara ama shanta in ka badan aw akara in ka badan min dalika intaa shanta ah in ra-aytunna haddii aad aragtaan haddaad ra-yeysaan daalika arrinkaasi hadday idinla noqoto inuu u baahan yahay meydkaasi intaa in laga kordhiyo bimaayin biyo ku medhiyo wasidrin gob wajcalna yeela fi laakhirati ay fi lghaslati alaakhirati ta u dambaysana maydhitaanka u dambeeyana kaafuuran geedka kaafuurka ladhaa ku dara aw shayan ama shay min kaafuuran shay kaafuura buuli falamaa faraqnaa markaanu ka faaruqnay maydhitaankii aadannaahu ay aclamnaahu waanu soo ogeysinay fa alqaa ilayna wuxuu noo soo tuuray xiqwahu guntigiisii maradii jidhkiisa u xigtay fa qaala wuxuu ihi ashcirnahaa xigsiiya ashcirnahaa ay ashcirnahaa ilaa jasadiha maradaa ah xagga jidhkeeda xigsiiya oo maryaha kalead ku kafnaysaan ha ka xigto iyaahu ay xiqwahu iyaahu isaga iyaahu wuxuu noqonayaa alxiqwa muttafaqun caleyh wa fii riwaayati warin kale waxay ahayd ibda-na ka bilaaba bimayaaminiha midigyadeeda wa mawaadici lwuduui iyo meelihii weysada ee minha iyada ka mid a wa fii lafdin lbukhaariy wuxuu ahaa fadafarnaa waanu tidicnay shacrahaa timaheedii halaaثata qurunin saddex gees ayaanu u tidicnayoo faalqaynaahu waxaanu ka tuurnay timihii khalfahaa gadaasheeda dhabarkeedaanu ka tuurnay umu cadiya nusayba bint اlkacab alansaariya radi allahu canha waa saxaabiyad inta badan xagga marka janaasada laga warramayo iyadaa aada looga qaataa waayo maadaama ay inantii nebiga maydhay cilmi badan bay dee halkaa kala soo baxday qaabka loo maydhayo taqsiilu meyd waxaanan ogni qofka marka uu dhinto imise arimood baa ku waajibaya dadki oo isaga ka waajibaya afar arimood maxay ka yihiin alquslu walkafnu wasalaatu calayh wa dafnuhu intaasina waa fardu kifaayatin fardu kifaaya xadiiskani markaa dalil wuxuu yahay ana الnisaءa yatawalayna gasla الnisaa wالrijaalu calى الrijaal dumarku inay dumarka maydhayaan ragguna ay ragga maydhayaan oo qofku xataa aanu maydhi karin inantiisii mar hadday qof weyn tahay inantiina aabaheed amba walaalkeed aanay maydhi karin amba inankeedii aanay maydhi karin marka laga soo reebo azawjaan labada isqabo marka laga reebo ama ha weynaadaan ama ha yaraadaan gabadhi ninkeedu way maydhi kartaa ninkiina gabadhi way maydha iyo in ilmahaasi yahay duuna sabci siniin toddoba sano wax ka yar inan iyo inanku doono ha noqdo marka hadday toddoba sano ka yar tahay raggu way maydhi karaan hadduu wiilku toddoba sano ka yar yaryahna dumarkuna way maydhi karaan de waa ilmo yaro sabiya xilligaas waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan maydhitaanku xadidnayn mar baa u yar oo waajibkii ku dhacaya laakiin maadaama maydhitaanka la doonayo meydkan in la nadiifiyo waxa iska dhici karta inay wax ka soo baxaan kolba oo loo baahday lasii kordhiyo marka in ra'aytuna dalika buu nabig uri alay sala sl arrintaa haddaad racyaysaan laakiin waxaa laga qaadanayaa in witri maydhintaasi ay noqoto halaaan hamsan sabcan tiscan sidaasaa laga qaadanaya kaafuurku waa geed udgoon oo imikada laftigeeda waa tan la mariyo oo lagu shubaayo waa geed udgoon leh oo udgooneynaya wax kaloo udhigmo udgoonana waa lagu bedeli kara iyadoo sunuhu haykanta gobka marar badan in lagu maydhana waa laga qaadanaya qofkaa ah. waxaa laga qaadanaya xaggii sidii weysadoo kale iyo midigta in looga bilaabo waa sunna markaa in midigta laga bilaabo iyo la weyseeyey waxaa sunnaha gabadha timaheeda inta la inta la tidco amba la dabo in saddex qaybood laga dhigo labada gees iyo mid dhexe dabeetana timihii xaggaa dhabarkeeda loo celiyo rasuulku alay slat slam marada jidhkiisa xigtay de wuu barakeysan yahy maadaama nabiga alay slat slam jirhkiisu uu barakeysan yahay barakay u noqonaysa haddaba inanta nabigu teebay ahayd waxa lagu sheegay inay ahayd zaynab bintu rasuuli illah zaynab bintu rasuulillah illahi inahayd oo intuu nebigu noola alay sala slam hablihiisii saddex ayaa magaalada madiine ku dhintay waxay kala ahaayeen ruqiya iyo umu kulthum oo ka dhintay cusmaan bin cafaan iyo zaynab oo ka dhimatay abilcaas ibnu rabiic abdaag ahayn markaa tani waa siina bay leeyihi waxaa ka dambaysa oo keliya faadima bintu rasuulillah iyaduna sitata ashhur lix bilood ayuun bay nebiga ka dambeysay waxaa laga qaadanaya qofka maydhitaanka samaynaya inuu sunnaha nebiga ku dadaalo iyo inuu aqoon u leeyahay maadhitaankaas culimadu waxay kaloo sheegeen inay bannaan tahay iyadoo tabaruc wanaagsan yahay inay bannaan tahay in wax laga qaatana way sheegeen wacan umu cadiy radi allahu canha qaalat waxay tihi dakala wuu galay wuu noo soo galay calayna anaga annabiyu sala la alay sl nebigu wanaxnu anagoo nuqasilu maydhana ibnata intiisi faqale wuxu uhi qasilnaha maydhana halaatan saddex aw khamsan aw akara ama in ka badan min dalika intaasi in ra-aytunna haddii ay idinla noqoto oo aada aragtaan ra-iyeysaan daalika arrinkaasi bimaayin biyo ku maydho wasidrin goob wajcalna yeele في laakhirati kaafuuran aw shay-an min kaafuur amba wax ka mida macnu waa istegayaa uno ma hadalkaasuu yihi kaafuur mise shay kaafuur kaafuur wax ka mida falamaa faraqnaa markaanu dhammaynay aadannaahu waanu soo ogeysiinay fa alqa wuu noo soo turay ilayna inaga annaga xiqwahu maradiisii guntiga ahayd maradii jirhkiisa u xigtay faqala wuxu uhi ashcirnahaa xigsiye ijcalnahaa ma maa yali min jasadiha iyaahu maradaasi isagaa mutafq caleyh wa fii riwaayati ibdaana ka bilaaba bimayaaminha midigyadeeda xagga weysada wa mawaadici lwuduu'i iyo meelihii weysada amaakin wudu minha ee jirhkeeda ka mid ahaa wa fii lafdi lbukhaariy fadafarnaa waa waa tidicnay amba waa dabnay shacrahaa timaheedii alaaثata quruun saddex gees baanu ka dhigno faalqaynaahu dahrahaa khalfahaa dhabarkeedaanu ka toogno qofka in la medha inay markaa waajib tahay buu xadiiskani uu isna daliilu yahay waxaa kaloo laga qaadanaya in la isku kaashan karo meydhitaanka qof iyo wax ka badaniba ay meydhi karaan oo midna uu ku shushubayo midna uu meydhayo waa kada wacan caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kufina waa lagu kafnay rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulka ale fi halaaثati ahwaabin saddex maro biidin oo caddaan ah saxuuliyatin oo saxuul lagu sameeyey yaman lagu sameeyey min kursufin ay min qudnin oo markaa dun ah amba cudbi ah laysa fiiha aanu ku jirin khamiisun walaa cimaama khamiis iyo cimaamad toonna ee mara iska furan bay ahayd mutafaqun caleyh waay xadiiskana wuxuu caddaynayaa nebi maxamed aleyh in dharkiisii hore uu xidhnaa laga bixiyey soo maha laakiin dee si asturan looga bixiyey markii meeritaanka haba lagu daayay saddex maraa lagu kofnay markaa nabiga caleyh isalaatu wasalaam suxuulna saxuuliya saxuul waxay dha waa nisbatun ilaa qaryatin bilyaman yamantu inta badan berigaa waxay ahayd meel dee ka duwan meelaha kale oo meel wax soo saarku ku badanyay bay ahayd oo dee dhulkan kalena mu ahayn dhulkan iminka xeerka gaarin markaa marar badan baa wixii lagu sameynaya meeshiina loo nisbeeya waa tuuladaa suxuu la odhan jiray laakiin kursuf waa huwa alqutnu markaa marada aan xariirta ahayn wax kalena ahayn ee qudniga ah ayaa laguna kafnay nebiga caleyh isalaatu wasalaam waxaa xadiiska laga qaadanay markaa sunnuhu inuu yahay ragga in saddex maro lagu kafno markaa in saddexda qaabkeebaa loo dhigayaa in iyagii laysdul dhigayo oo dhammaantood mid kastaba lagu duubayo haddana mid kale lagu sii duubayo haddana saa loogu duubayo way noqon kartaa sidaas in mid qaarka dambe lagaga xidho haddii aanay wada gaadhayn saddexdoodu midna xagga hore lagaga xidho oo de qofka madaxiina waa loo qarinaya midna dhexda lagaga xidho saas si la iskugu saxo dumarkii bay noqotay xadiis baa wuxuu tilmaamayaa shan in la gaadhsiiyo marka culimada intooda badin waxay leeyihin shanna laga badin maayo shantaa culimada qaar baa xadiiskaa markaa daciifiyo o yihi rag iyo dumarku way ka siman yihin waxaa la isku waafaqsay yihi inta u yar ee qof lagu kafnaya inay tahay hal maro oo jirhkiisa wada gaadhayso wujuubkii muxuu ku dhacaya hal maro oo qofka jirhkiisa wada gaadhaysa haddiiba la waayo qofkii maradii mid wada gaadhaysa oo laga quusto waxaa la sameynaya inta cawrada ayaa loogu horreysiinaya halkaa cawrada marka laga lagu asturo hadday wax soo hadrhaan qaarka dambaa la raacinaya qaarka horena geed iyo wixii la saari karo sidii loo galay saxaabigii loodhan jiray muscab bin cumayr radi allahu canhu markay yidhaha waxaanu ku kafnaan weyn kafanku inuu caddaado oo maro cadu noqdo laysa biwaajib wainama huwa sunna waa sunna weeyaan in maradaasi ay caddaato midabkii doonaa laga dhigi karaa laakiin sida ay markaa la nool yahay bay tahay in la xidho ay u fadli badan tahay ayaa marka la qofka dhintana ay sunno u tahay in lagu xidho kufina rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam fi halaaثati ahwaabin saddex maro ayaa lagu kafnay biidin saxuuliya oo saxuul lagu sameeyey min kursufin min qudnin ahaatay laysa fiiha qamiisun walaa cimaam cimaamad iyo qamiis toonna aanu ku jirin marka maxaa laga qaadanaya in laga daayo qamiiska iyo cimaamadda lakin haddiiba qamiis iyo cimaamad lagu kafno mushkilad ma laha maha macneedu in la diidayo ee kumay jirin maradaa nabiga lagu kafno وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxuu hi لma توفya markii la وفsayay cبداللahi بن أبyin jaءa wuu yimi iبنhu inankiisa ilىa rasuuli الlahi slى الlaه عليه sل rasuulka alla ayuu yimi faqاl وxu uhi acdiniisii qamiisaka qamiiskaaga ukafinuhu aan ku kafna fiihi isage faأcطaahu wuu siiyey rasuulku إyaahu isagii wuu siiyey متfq عalيه mن huوa cabdاللahi بن أbي mن huوa cabdاللahi بن أبyi ay rأsu almunaafiqiin cabdillaahi bn ubey ibn saluul alkhasraji waa ninkii suurat lmunaafiquun ba ay kusoo degtay isagii kuwa la midka waa ninkii madaxda u ahaa nimanka munaafiqiinta marka ninkaa waxaa laga raaco munaafiqnimadu ay kaga bilaabantay iminka soo dadku madaxnimada iskuma dilayaan ya waa ninkan markii hore aw awsiya khasraj laba qabiiloo walaalaabay ahaayeen marka yahuuddii oo meesha degan bay u yimaadeen marka hore bani asdi qabiilka laabay ka jeedeen reer yamaneed ansaartu way soo guureen mar hore yahuudda laftigeedu degaanada maktiyeed hore yimaadeen dabeetana mus way carabtii baa tiro batay markay tiro bateen carabtu waxay ku shaqeyen nimankii yahuuda la waxay ku shaqeeyeen fariq tasud fariq tasud waa imika base ugu shaqeeyaan fariq tasud macnaheed waa maxay waa qeyb iyo xukun dadkan faraha badan iskama celin kartide iyaga isku wada diro isku wada jeedi inaga soo xuduud midhan umay sameyn muslimiinta way soo duuloodhan way qabsadeen waxay dhaha waar adigu faransiisow inaad erar ka qaado dee adiguna ingiriiso halka qaado waa adiguna talyaani aynu samaan gelin dabeetana markay dadkii gaadhsiiyeen heerkii ay ugu talagaleen luuqadoodii iyo dhaqankoodii ay idhahdeen xorri baad qaadate xurriyad baad qaadateen markaas waddan maa sanadkan xorriyadda qaadanay <laughs> xorriyad caadiyana may qaadanay qalbiga qalbiga ka xor maaha ila maskaxdii waa laga haysta weliya hadda ma fahamte ayaxtagio eelna reeb bay sheekadiisu noqotay dabeedna markaa kala qaybi bay ku shaqeeyaan nimankaa yuhuudda waxay ku shaqeeyeen saas oo kale maantaba iyagaa saa u wareerinaye kala qaybi iminka carabtu hamadhaamba hadday doonaane hadday israa'iil ku dhaqaaqaan bal ka waran masartaa iminka la kari laayay soomaaliya iyo halkan laga fadhiyi laayay waa boqol iyo dheeraad milyan boqol iyo toban milyan ba labaatan milyan bay ku dhowday soo maha israailsha lagu sheegay lix milyan kama badna bal hadday idhahdaan soddon milyan baynu ku dhaqaaqaynaa intayna kale dhaynu badbaadna intaasina hamba ha dhibato amba ha noolaato ilan iyagii ba xad laleeyahay so wuxuu ma samayn karaan ya marka wax la wahni ba qalbiya dadka lagu tura muslimiinta haddaba qaybintaasina way ka qayb qaadatay kala qaybintaasi markaa ninkani labada labada qabiil baa marka aada isku dilay qisada intaan uga socda wey aad bay isku dileenoo way isla madheen waktigii nebigu alay slat slam magaalada md maka uu joogay ee uu nebiga ahaa ayaa dagaal la odhan jiray yowma bucaad ayaa dhacay caaisho waxay tihi yowma bucaadkaasi waa maalin ilaahay rasuulka usoo qadimay waa maalinta intay ismariyeen markay arkeen heerkay marayaan ay maalintaa go-aansadeen kadib inaanay dib isku dilin oo dee dhinac waa dadkan wada dhashay meel ka soo wada jeeda isku sadana marka waxa dh hadaynu sidan kuma soconno dee waxba la inaga maayo saasaynu ku dhamaan maalinta dambana waay labadoodiiba sidii bay ku ogolaadeen heshiiskii iyo nabadgelyadii hal qofna madax aynu ka dhigina bay dhahay yuu noqday markaa ninkaasi ninkana la soo xulay cabdillahi bn ubayi oo nin qurux badan dheer aftahana ahaa waidaa raayta waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum markaad aragto jirhkooda quruxdiisi ood ad ku cajab gelinaysa wain yaquluu tasmac liqawlihim hadday hadlaanna waad dhegeysanaysa hadalkooda laakiin xagga kale waa khushbun musanad marka ninkan halka laga raacay haddaba waa madaxnimada isagoo loo diyaarinayo in taajkii la saaro oo loo cumaamado ayuunbuu nebigu tegey calayhi salaatu wasalaam magaaladii madiina dee madaxnimadiiba nebiguuma qabsaday calayhi salaatu wasalaam haddaba isagii hadduu iska rumeyn lahaa nabigu alay slat slaam madaxnimadiina uu heli lahaayoo rasuulku qoladaa saasaa saata iyo halkaasuu ohan laha tu ka khayrka badan aakhiradiisna heli lahaaye halkii unbuu cadho ka qaaday nin meeshiisii laga qaaday oo madaxnimadii lagaga soo duulay ayuu noqday dabeetana waa kii lahaa lain rajacna ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladab halkaasay munaafiqnimadu ka bilowday marka xin baa galay oo qalbi xin galay xikmadi ma gasho kusoo celi maamada qalbi xin galay xikmadi ma gasho xinku waa maxay waa nooc xasada hebelkaas yuu taayir ma rogin hadday sheekadu kaa noqoto xikmaddii baa qofka ka guureysa oo xikmad guuraya ninkaasi saasuu munaafiq ku noqday oo waa la kari waayey laakiin waxa weeyaan yukriju alxaya min almeyit wa yukriju almeyita min alxay soo maha inankiisana nin wanaagsan bu ahaa inankiisa isna cabdullaahi baa la odhan jiray cabdillaahi bin cabdillaah adigii aabbaha magaco isku magac baad noqon kartaa wax dhiba ma laha wax dembigii kuma jiro adiga iyo aabbaha iyo awogaa iyo awogiisii <laughs> intiinuba haddaad isku wada magac noqotaan wax diidaya jira <laughs> wax diidaya ma marka ninkana ninkani ni wanaagsan bu ahaayo wuxuu yihi rasuul allah anigu aan dilo mararka qaar ba heerkaasuu gaadhay intay cid kale ku dhagaroobi lahayd annaan qofkaa muslimkaa kusii dhagaroobi lahaa anigu ma aan dilayda cumarna saas kale algaso cumarna saas kale yihi markaa rasuulku muxuu yihi iska daaya la odhan maxamed asxaabtiisu laayaaye bal xikmadda nabiga u fiirsa alay isalatu slam ninkan munaafiqa ee dhibta badan ku haya magaalada madiine dhex jooga hadhow kuwa imanaya marka la dilo waxay odhan doonaa maxay odhanayaan oo kuwii la joogayba wuu dilaye dee annagana wuna dili doona naga daawo tegi mayne markaas saasuu nebigu ku daayay alayه الsلatu slam mafsado ka weyn maalintii uu dhintay isagoo ninkaasi munaafiqa oo gaala ayuu kusoo tukaday dabeet waa ka ilaahay soo dejiyey walaa tusalli calى axadi minhum mata abada walaa taqum calى qabri ha ku tukan rasuulku isagoo inankiisa ixtiraamaya wuxu uhi rasul allow qamiiskaaga si aan ku kafnee waxa dhici karta ilaahay subxana wa tacaala inuu wax kaga khafiifiyo maradaas nebigu jirkiisa gaadhay walow ninkaasi gaal ba saasuu nabiguna ala sla slam deeqisnimadiisa iyo akhlaaqdiisa wanagsanid ku siiyey waxaa kalo culimada qaarkood leeyihin wuxuu ugu abaal gudayay adeerkii cabaas binu cabdilmualib ayuu ninkani markaa maalin wanaajiyey intii hore rasuulkuna alayh الsalatu slam wuxu uhi man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuh qofka wanaag idin sameeya u abaalguda ninka maalin wax ku taray wallahi maalin heblaaya ninkaasi waxbuu ii taray niyadda ku ha inaad u abaalguddo abaalgudka haddaad weydana fadcuu lahu a fain lam tajiduu ma tukaafiuunahu fadcuu lahu jazaka allahu khayran de wax sahlan maaha jazaka allahu khayran wax wax sahlan maaho nabigu wuxu uhi man qaala jazaka allahu khayra faqad ablaqa fi hanaa uu ku xeel dheeraada maanta sidaasaa ninkan uu nabigu u siiyey alayh sala slam guntigiisaas xadiiskani muxuu tilmaamayaa jawaaz takfiin fi lkhamiis jawaaz takfiin fi alqamiis qamiiska in lagu kafni karo ay xadiiskii hore nabiga ala sla slam inaanu ku jirin qamiis waa laga fahmaya soo maaha laga daayo xadiiskana muxuu caddaynaya in kafan qofka looga dhigo gaal iyo islaamba in la aasayo oo la karaameynayo ayaa laga qaadanayaa lama twufiya markii laftay cabdillahi bn ubey jaa ibn u yimi inankiisa ilaa rasuuli lahi sala allahu alay slam qal wuxu qamiisak qamiiskaaga ukafinuhu fiihan ku kafnee fa acdahu wuu siiyey iyaahu isaga bis acdaa baa laba mafcuul qaadanayso mafcuulkii koobaad mee waa hada mafcuulkii labaadna iyaahu وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu uhi ilbasuu xidha min hiyaabikum dharkiina albayaada caddaanka ka xidha marada cad fa inahaa maradaasi min khayri hiyaabikum dharkiina ta ugu wanaagsan weeyaan wkafinuu fiiha ku kafna marada cadna mowtaakum kuwiina dhintay rawaahu alkhamsa ila nasaa-iy wasaxaabu tirmidiyey xadiiskan daliil wuxuu yahay istixbaab takfiin almeyit bithawb alabyad inay sunno tahay walow kaana walow laysat biwaajib iyo waajibba noqonin marka kale laftigeedana inay sunno tahay marada cad in la xidho sababtuna wax kale maahee marada caddi xagga nadaafaddana way u dhowdo uskaga iyo wixii najaas gaadhay wixiiba waa la arkaya markiiba deg deg baa looga gaadhaya laakiin de haddaad daalibulcilmi tahay oo aad markaa tahay iska ahlu sufa aad iska tahay oo aad marada cad is leedahay kolba dabaalinka sameeri kari maysid ya wixii meelaha banaan inta kale ku darsa adigu wacan jaabir radi allahu canhu qaala wuxu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu yihi idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin kafanahu qaala rasuulu llahi sala اllahu alay sl rsulka wuxu uhi kafana markuu kafno axaduku midkiin akhaahu walaalkii falyuxsin ha wanaajiyo kafanahu ha kafankiisa ha wanaajiyo rawahu muslim xaggee buu ka wanaajinayaa xagga sidu maradu tayadeeda siday tahay oo dee mara iska khafiifa amba iska uskaga ambaba aan qiimo badan sii lahayn inaanu ka dhigin بأn yakuna xasana fi datihi fayakun أbyض نظيفا sاtirا لجamيع badن الmeyت وykun xasna fi صfaة إdraاج الmeyت fihi عlى صfaة متqdimة baqwi wuxuu hi raximah الlah almuraad min hada min hada التaxsin huwa الbayaad والنadaafa la kwnuhu murtafica famina wuxuu yihi sharxu sunaha imaam الbaqwi waa culimada waaweyne shaaficiyada iyo culimada ahlu sunnaha labadaba way kitaab tafsiirina uu leeyahay kitaab fiqigana uu leeyahy oo la dhaho markaa sharxu sunna waxa uu yihi sheekaasi waxaa looga jeeda almuraadu min hada taxsiin huwa albayaad walnadaafa inuu caddaado iyo inuu nadiif noqdo qofkii markaad maradii caddayd ku kafanto nadiifna uu yahay waa ixsaankii laakiin loogama jeedo inuu qaali noqdo bu lacag qaali ah inuu aada u qaali noqdo loogama jeedo oo xadiis kale aynu arki doonaa oo tilmaamaya inaan la qaali garaynin maradaas laakiin dee maro liidatana inaanay ahayn waa laga qaadanaya waa taxsaanka taxsiinka waxa soo gudagelaya o kale dee maro iyaroo iska liidata amba iska khafiifa amba iska jabanna waa inaanay noqon وعن jaaبir رadي الlaه عanه qala wuxu uhi kana nabiyu slى الlaهu عalay slm nebigu wuxuu ahaa yajmacu mid isku geeya beyna rajulayn laba nin dhexdood min qatla uxudin oo qatla uxudin kuwii uxud ku dhintaya ah, lagu laayaya ah, fii thawbin waaxidin maro keliya uma yaquulu wuxuu odhan jiray ayuhumkoodeba agharu badan akhdan qaadashada lilqur'aani qur-aanka keebaa qur badan xagga xifdiga qur marka mid loo tilmaamo fa yuqadimuhu uu ku horreysiinayay kaasi fi laxdi iilku ku horreysiinayay walam yuqasaluu lama maydhin walam yusalla calayhim lagumana lagumana tukanin rawaahu albukhaariyu xadiiskani wuxuu daliilu yahay haddii la waayo wax kaloo lagu kafno oo hal mara laha la hayo maradaasina aan loo kala goyn karayn haddii la kala gooyo mid walba sidiisa loogu xidhi karayana waa loo waa loo kala goynaya haddii kale ay ku qurux badan tahay ku loogu qaatay in labadii qof oo isku dhegan amba markaa dib macna isgarab yaalo maradiina lagu wada xidho amba markaa mid walba dhinaca inta laga xidha haddana kii kale qayb loogu gudbiyo sida ugu wanaagsan waa la samaynaya oo dee asxaabtu may ahayn horta berigaa dee dharkan faraha badani mu jirin warshadahan wax soo saaraya ee dharkan ciidda ka bata adduunyada wax geero gacanta lagu toltolaabo ahaa sida loo helana way iska adkay markaa saxaabadu marada ay xidhan yihin waxaan ahayn may hayninba waxaa laga yaaba marada gebigeeduba inuu qaarka sarena qaawo yahay ee intaa marka jilbaha iyo cawradiisa iyo xudhurta intaa inuu maradii ku xidhan yahay baa laga yaaba marka hal maruu iskugu geynayay dharkoodii waa lagu aasay lagama saarin nabigu alay slat slam wuxuu tilmaamay in dharkooda lagu aasayo inaan la maydhaynin oo dhiiggan lagu daynayo maalinta qiyaama dhiiggani wuxuu imanayaa bu ihi allownu lownu dam waalriixu riixu lmisk midabku waa midabkee maalinta qiyaama wuxuu imanaya qofkii shahiidka ahaa isagoo dhaawiciisu dhiiggu uu dee midabkii dhiigga yahay ayuu imanaya xagga mid xagga midabaha laakiin u urta ka soo baxaysa miskiga oo cadar la arka ka u udgoona ayuu ka udgoon yahay ayuu ka udgoon yahay ri allawnu lawn dam wariixu riixu almisk in ilaahay darti loo dhintaa oo jihaad lagu dhintaa oo axaad iyo aad u qaaliya diyaar ma tihin ya maxaad ahaa wara wedeen ma dee imikadilmalhin bilaabe taasaad ka hershaagidhe imika de aynu ka bilowno halkaas qarxiyale ma laha waa dii hore aynu usoo marrayo waa qaali naftu meel qaali baad ku bixinaysaa soo ma ha jihaad xaqa baad ku bixinaysaa haddee aada hubto jihaadnimadiisa lakin meel yaraso kale weligaa naftaada qaaligaha ku bixinin haddaad nafta niyadda geliso jihaadka naftaada ugu sheekaysana walow gogashaada baad ku dhibatidee rasuulku wuxu uhi qofka ilaahay si dhaba u weydiista shahaadada oo niyaddu ay ka dhab tahay ballaqahu allahu manaazila ashuhadaa wain maata calaa firaashi firaashkiisaba ha ku dhintee ilaahay wuxuu siiya darajada shuhadadu gaadhsiiya waxaa kaluu nabigu yuhi alay slat slam man lam yaqzu walam yuxadis nafsahu bilgazwi maata wa fiihi shucbatun min annifaaq qofka aan jihaadin duulimaad qaadin naftiisana aan ugu sheekaynin ama aan naftiisa ugu sheekayn muxuu dhintay isagoo nooc munaafiqnimo ku jirto nifaaqul asqar buu ka mid yihi qofku jihaad kama niyadda gelin waayo lakin de cilmiga laftigiisu jihaadku ka mid yihi ilan baad ku baranaysaa ummaddii baad kusaxaysanaysaa jihaadku waa wasiila ilan waxbaa lagu hagaajinaya soo ma marka waa ku kaa haddii dhalinyartan ad arkaysa isqaxinaysa dadkan ad arkaysa dee aayaadkii iyo axaadiisii jihaadkunbaa loo dhiibayo dabeetna wuxuu yihi dee hebel waa xujoobay xawada gooya dee kama ka bilow aladiina yaluunakum min alkufaar maxay idin meel fog ka dooranayso ku waliba gaalo maaha halkan ba ka bilowde waxaa kaloo laga qaadanaya inaan shuhaadada lagu tukanaynin oo aan la maydhaynin oo dharkoodii lagu aasiyo laakiin xaaraan maaha in lagu tukado sababta waa maxay maydh maydhidiisa sababta aan loo maydhan waa la garanayaayo dhiigganaaba la doonayaaba in lagu daayo maalinta qiyaama si ay ku yimaadaan taa isaga waynu garanay soo maha haye salaadana dee salaada ergaa qofka loo yahay soo maha ilaahu dambi dhaaf ilaahu naxariiso muxuu sheegay nabigu alayh salatu salaam dhibicda koowaad ee dhiiggii markay soo dhacdo in dembigiisiba loo dhaafo toddobaatan iyo dheeraad xuraceynano la guurinayo markaa shahiidku isagaaba dadka u darajo sarreeya jannada dadka halka u darajo sarreysa dadka gaadhaya maxaa kamid ah shuhaadadaa kamid ah waxaa kaloo laga qaadanaya qur-aanka iyo fadligiisa qofka matalan berigaa dee kitaab qur ma jirin oo qorani kolba inta soo degta ayay bay saxaabadu xiftii jireen inta ka xiftii karaan marka koodebaa qur badan weeyaan marka saa lasii horreysiinayey oo rasuulku horreysiinayey taasina waxay tilmaamaysaa si gaara ah in loo karaabeeyo dadka ahlu qur ah ee de qur-aanka laysa alghaali fiihi wala aljaafi canhu nebigu suu yuri alayh isalaatu wasalaam ina min ikra ina min ijlaal ikraamu dishaybati lmuslim laysa alghali fiihi wala jafi canh ilaahay weyneynta la weyneeye waxaa ka ah qofka kitaabka ilaahay xambaarsan iyo qofka muslimka ku ciroobay islaamnimada isagoo dhallinyara buu islaamnimu ku dhashay uu ku ciroobay in ciradaa lagu ixtiraamo waxay ka mid tahay weyneynta ilahay la weyneynayo iyo qofka qur-aanka ilaahay xambaarsan ee aan shaafi canhu wala alghali fiih qur-aankii kama fogo oo mid qur-aankii aan ku dhaqmayn maaha hadduu qur-aankii xifisay oon ku dhaqmaynin kaasi ixtiraam mudna hadduu quluwi ku sameynayo qur-aankii oo dee khawaarijta iyo kuwa lamidka dadka ku leynaya yahayna ixtiraamkaa ma mudna ee qof wasad wixiisu ay yihiin ixtiraam buu leeyahy waa lagu ixtiraamayaayo waa weyneyn qur-aankii la weyneynayo dadkii dhiirgelin ba unoqonaysaa qofkii qur ilaahay xambaarsanaa in la karaameeyo isaga la horreysiiyo meelo badan kaana nabiyu sala la ala sl nabig wuxuu ahaa yajmuc mid isku geeya bayna rajulin laba nin min qatla axudin ka mida fii hawbin waaxidin mara kaliya uma yaqul wuxu ohan jira ayuhumkoodeba aktaru badan akdan qaadasho liqur'aan fa yuqadimuhu waa la horeysiin jiray fi laxdi kaasaaga lagu horeysiin jiray faidaa ushira ilaa axadihima yuqadimuhu fi laxd iilka iyo qabaalsheexu labada way banaayiin ashiqu wallaxd keebaase fadli badan allaxdu oo rasulku wuxu uhi alayh الslat slaam allaxdu lana washiqu liqayrina iilka annagaa iskale haddaan nahay muslimiinta qabaal jeexan ayaa iska leh cidda kale markaa sunuhu waa iilkaa ah. walam yuqasaluu lama maydhin walam yusalli caleyhim kuma tukan rawahu buhaari markaa rasulku ala sala sl lakin sanadkii uu dhiman doono toddobaatankii markaa soo celiyay bu ataa kuwii la qaaday madiine lagu sii waday isku meel baa lagu aasay waatan imika markaa lagu soo booqdo madiina markaa imika dee aaska meeshaal way ku aasay inun baa lagu odhanayaa wax wax xabaalo ka muuqataa ma jirto berigii dowladdii casmaaniyiinta waa la dhisay oo laakiin way dumiyeen codada sacuudi maasha allah ilahay khayr siiyo halkaasay ku jiraan goobtii dagaalka ayay kuwa ayaa lagu wada aasay markaa rasuulka alay slat slam markii dambe uu dhiman doono sanadkii uu dhiman doono uu kusoo tukaday baa jirta uu kaanahu muwadicun lilaxyaai walamwaat sidii aad moodday inuu sii sagootiyo kuna iyo ku dhintaba kusii tukashadaasay culimada qaarkood yahahme wuu soo ducaynayey lagu fasira وعن علي رضي الله عنه qال وu uhi سمعtu waan مقلay النبي صلى الله علي سلم nabig oo يقulu leh lاa تقاalوu ha qaaliGaraynina في الكفن كفنka mid qaaliya ah ha ka dhigina فإنahu isagu يuسلبu waa la siibaa سريiعa si deg dega ah, rwاه aبو daud si deg dega ah qofka looga siibaayo dee markiiba ciiddaa cunaysa kafanka lafgiisii waxaa laga yaaba maradii ina inay ka baabado qofkay ka dhacdo iyadoo deegaanada iyo kulleyba ciidda ay kusii kala xidhan tahay marka maadaama uu shaygan iska baaba'ayo ayo markiiba kuwa in dhar kuwa adduunyada joogaa usii mudan dharkaa inay xidhaane eh, waxba ha sii qaali karanin xadiiska culimada qaar baa daciifiyey oo inqidaac ku sheegay markaa wallahu aclam xadiisku dacfigu u dhowyaad moodaa laakiin macnaha u tilmaamayana waa sax samictu nabiya salى اllahu alay slm yaquul laa taqaalu fi lkafan fainahu yuslabu sariican si deg dega ah oo deg buu baaliyo baa unbay markaa noqonaysa وعن cاشha رضي الله عنها أن نبya sلى الله علي sل نبgu qal لha wuxuu ku yihi low midti haddaad dhimato qablي aniga hortay faqasltuki waan ku maydhi lahaa alxadiiث rawaahu أحmed وبن maaجة بن حibaan وعn asmاء بنت cmays رضي الله عنها أna faadimةa radي الله عanهa faadima bint rasuuli الlah radي الله عنها awsط waxay dardaarantay an yuqasilahaa inuu maydho علي cali inuu maydho الله الlahu عanهu rawahu darqudniy labadan xadiisna mawduucay ka hadlayaan waa mawduuci hore aynu shaarayno in labada sawj mid waliba ka kale uu maydhi karo rasuulku wuxuu ku yidhi hadaad aniga hortay dhimato waan ku maydhi lahaa markaa maalin ay caysha xanuunsanaysa tiri waa raasaa madaxa alla madaxa rasuulku u sheegay dabeetna waxay tihi haddii aad markaa hortay dhimato haddaan hortaa dhinto maa daraka low midta qablii faqasaltuki wakafaltuki uma salaytu calayka wadafantuki waana kugu tukan la waana ku aasila qultu lakinii awlaka anii bika wallahi low facalta dalika laqad rajacta laqad rajacta ilaa beyti faacrasta fiihi bibacdi nisaa'ika laakiin anigu waxaan sawiranayaa bay tii haddii aad sidaa dhacdo oo aan kaa hor dhinto ood igu tukato inaad gurigeygii intaad ku noqoto mid kamida dumarkaagii aad ku aroorsato halkaa inaasiibaa markaa dabeetana halkaa ka soo galay dumarka iyo daraa-ir baaba la haha mid waliba ta kale lula dhib mudanaysaay dumarka waxa ugu daran waa lagula guursanayaa low midt qablii faqasaltuki alxadiis waxaa kaloo caaisha tidhi rasuulka alay slat slam markii da waxay tihi low istaqbaltu min amrii mastadbartu maa qasala rasuulu llahi sala la alay sl ila nisaa haddaan arrintaa imika aanu berigii dambeysiina ee aanu samayn lahayn allah haddaanu samayn lahayn rasuulka aan dumarkiisumaa meydh lahaaba oo ka murugootay inay markaa raggii dadkii kala maydhaane waxay leed annagoo dumarkiisa maydhi lahayn ee laakiin wayn de waanu arrintaas way naga dhacday bay leed faatimana waxay dardaartay cali inuu maydho wa can bureyda radi allahu canhum fi qisati alkhamidiya bureyda bureyda bin xusayb alasnabiy fi qisati alkhamidiyati gabadhii reer kaamid alkhamidiya waa qabiila min bani azad asdi waa qabail weli yadnaa jooga oo dhulka carabta sacuudiga o kale fulan bn funan alhamidi weli waad arkeysa alkhamidiyati alatii taasoo amara nabiyu salى الlahu alay sl nebigu amray birajmiha in la rajmiyo dhagax lagu dilo fi zina zina awgeed qaala wuxu uhi uma amara biha wuu amray oo fasulliya calayha wa lagu tukaday fasulliya calayha wadufinat waa la asra waa muslim gabadhan qisadeedu wayna mid nootaaye waa gef baa ka dhacay dabeetana iyadoo ur labee timi rasuul alla waxay tihi xadkaiga og markaa intlaa intii ka umuleysay ilmihii weliba korayey uu ka maarmeeyadii waa loo kaadiyey dabeetana waa la rajmiyey dharkaa lagu adkeeyey kadibna rasuulku wuu ku tukaday cumar baa yihi rasuul alla waad ku tukanaysaa waqad zanat markaasuu waxay toobad keentay toobad haddii reer madiino o dhan loo qaybiyo ku filnaanaysa ma waxaad ogtahay cumar oo wax ka weyn inay nafteedii ilaahay ku deeqday waxa ka weyn ay samayn lahayd waa maxay nafteedii baaba ilaahay ku deeqday waxay tidhi kawha laygaga siiyeen oo ilahay dartii la dilo xadkaa layga jaree xadiisku daliilun wuxuu yahuun xukmu eh, waxa weeyaan asalaatu calaa man qutila fii xaddin qofka xad lagu dilay in lagu tukanayo qof baa qof dilay xadkii baa lagu ogo waa la dilay isagiina waa lagu tukanaya qof baa dhagax lagu dilay waa lagu tukanaya wahaakada saas waayo dee gaalnimo maaha marka horeba soo maaha salaadna waxay ka dhigantay ilahu qofka u dambi dhaaf dee wuu u baahanyay kan aan gaalka hayni marka asxaabu lmacaasi dadka asxaabulmacaasida ah in lagu tukanayo laga qaadanaya walow qofka qofkan gabadhan kale way toobeed keentay lakin dadka kale laftkooda kale xumaanta lagu yaqaanay mid khamriga cabi jiray oo ku dhintay de lakin waa shahaadanayo marka qaarkood aduu duna utukany lagu tukanaya ilan ilahay baa loo baryay waa le ilahay ow ilahay cadaabin baa baa lagu baryaya lakin qofkii matalan imaamka ahaa amba madaxweynihii amba sheekii la yaqaani wax lamid ah, inaanu ku tukano si ay dadku ugu cibro qaataan ila haddii kale way iska saashanayaanoo saasay noqonaysaa وعن jaaبir بن سمر رضي الله عنهma qala wuxuu uhi utiya النabiyu slى الlaه عlay sl nbg waxa loo keenay birajuli qatla nafسه naftiisa dilay bmisha bimi ma bimashaaqisa midi ku dilay falam yusali عaleyh kumuu tukan rawahu muslim jamcu mishqas weeyaanoo mashaaqishkaasi waxa weeyaan waa wax af dhuubanuu le markaa midi iyo wax mid noqonaya xadiida karumxi wasahmi wasikiin waa waran iyo wixii lamidaa lagu wada tilmaama markaa amba waran buu ku dilay amba mid buu ku dilay shay aflahoo dee uu iska taagay dhuuntao kale masalan oo markiiba hore ugu dhintay rasuulku kumuu tukan alayhi isalaatu wasalaam ninkaa naftiisa dilay laakiin xadiisku ma diidayo in lagu tukado isagaan ku tukan rasuulka alayh isalatu wasalaame cid kale inay ku tukato ma diidin waayo qofka naftiisa dilay inkastoo dembi weyn ay tahay oo aakhirana lagu cadaabayo qofku wuxuu naftiisa ku dilay oo qofka middi iska taaga buu nabigu yihi isagoo midida laga taagay unbu imanaya maalinta qiyaamaha qofka sun cabana suntii unbaa fii naari jahannam yatajaracu wayataxasa suntaasoo qurqurinaya qofka meel iska soo tuurana waman taradda calaa jabalin buurun baa laga soo tuuraya isagana cadaabka waxa uu naftiisa ku cadaabin baa lagu cadaabaya dad badan oo iska waliba dumarka oo kale a ah u badnaadaane inkastoo inkastoo hore ay ka yaraatay laakiin dad badan ayaa inan baa la odhanayaa kheyrkoodii bay isku dhaceen oo gaas iyo kabriid bay qaarato dad ba isusu dhac marka qofkaasi ifii aakhira wuu isku cadaabay ifii aakhiraba wuu isku cadaabay kaa naftiisa qarxinayana waa la mid ila waa naftiisii buu dilaya isagoona cadowba gaarin ba laga yabay marka ku dhintay marka qaarkood marka waa lagu tukanaya almuhim qofkaa naftiisa dilay maadaama aanu gaal ahayn oo naarta de ku waari maayo hadduu muwaxid ahaa eh, lakin kabaa'irta iyo dunuubtaa weyn weeyi laakiin qofkii weynaa oo kale sidaa nebiguba u daayay alayh isalaatu wasalaam inu yidhaha anigu ku tukan maayo ku tukada si ay dadku arrintaa ugu baraarugaan uutiya nabiyu sala allahu alay sl nabiga ayaa loo keenay birajuli in qatala nafsahu naftiisa dilay bimashaaqisa falam yusalli calayh kuma tukanin وعن أبي هريرة رضي الله عنه في qصة المرأة qiصadii haweeneydii alti taasoo kaanad ahayd تqumu ay tunadifu mid nadiifisa almasjida masaajidka oo xaadha qaala wuxu uhi fasaأla wuu weydiiyey nebigu canha iyadii fasaأla canha الnabiyu salى الlahu عalيه waslm nabigii baa weydiiyey markuu waayey warkeedii wuxu uhi war gabadhii xaggee martay faqalu wuxu uhi maatat way dhimatay faqala wuxu uhi afalaa kuntum maad ahaataan aadantumunii qaar isoo ogeysiiya afalaa kuntum ay hallaa kuntum waar maxaad iisoo ogeysin weydeen aadantumuni aclamtumuni fakaanahum waxaad waddaan waxay usoo ogeysin wayen rasuulka sagaruu inay yaraysteen amrahaa arrinkooda is ihahdeen iska aasaba idinku faqaala wuxu uhi dulluunii itusa calaa qabrihaa qabrigeedii tusa fadalluuhu way tusiyeen oo fasallaa calayhaa wuu ku tukaday qabrigii buu ku tukaday mutafaq caleyh wazaada muslim wuxuu kordhiyey uma qala wuxu uhi inna hadihi lqubur quburaani mamluu'atun way buuxdaa dulmatan mugdi bay la buuxdaa calaa ahlihaa ehelkeeda ay ku madowdahay waina allaha ilaahayna yunawiruhaa wuu nuurinayaa lahum dadkaasi quburaha ku jira bisalaatii salaadayda calayhim iyaga aan ku dul tukanaayo ayay ilaahay subxaana wa tacaala ugu nuurinayaa xadiiskana markaa wuxuu tilmaamayaa un qofkii haddii qofka laga hor aaso inuu maxay sameynayo inuu qabrigiisii kusoo dul tukanaayo ayuu tilmaamaya xadiisku marna waxaa ku jirtay nin buu ahaa nin masaajidka xaari jiray marna gabadh way kargara way kay ahayd ba markaa imra'atan sawda baa ku jirtay mar mar gabadh madow inay ahayd waa xadiiska loo daliishado dumarku inay masaajka ku nagaan karaan xataa iyagoon daahir ahayn ila masaajkana way geli jirto meel kale ma geli jirin marka arinkeeda yaraysteena waxay is idhahdeen markaa rasuulka alay slat slam isagoo jecel dadka muslimiinta ah ee gabadha khayrka waliba ku jirtay weli soo tusa maad iso qofkii laga horaasa almuhim qofka wuxuu sameynayaa qabrigii kusoo tukanaya isla markaana rasuulku wuxuu sheegay faa'iidada salaadaasi ina hadihi اlqubuur mamlu'aة dulmata calى ahliha dadkii ku jiray bay la madowda wa in allaha yunawiruhaa lahum bisalaati calayhim